waxaa ka mid a ah furqada iyo tashatudka burburkan iyo kala duruga kan iyo ishaysiga kan oo magaalo yaroo kastoo maanta waddanka soomaaliyeed ku taalla ta ku xigta inay ka go-daabay jeceshay ama ka durugto inaanay waxba la wadaagin burburku xad buu gaadhsiisan yahay xad uu gaadhsiisan yahay reerka soomaaliyeed inuu ku qanci karo reerka kale si hagardaamo loo gaadhsiiyo haddii gaal la heli kara in la adeegsado ma aha reerka soomaaliyeed su isagu wax u qabsado woogiya isaga inaan kani waxba u qabanaynin laakiin waxa uu rabaa un ka ku xiga si hagardaamo loo gaadhsiiyo unbuu gaalka u adeegsanayaa waxay soomaaliya joogtaa wadci taliska xaqiiqiga ee waddanka uu ka jiraa uu yahay isticmaalkaa marka laga yimaado n g o wax la yidhaahdo wadciga mujtamaca caafimaadka tacliinta dhaqaalaha wax kasta waxa maamula haddii bakeri la rabo in kor loo qaado ka tuulada jooga waxa odhan njeoyada inoogu yeedha kuwo magacii muslimiin leh oo islaam ku abtirsada ayaa waxay sheeganayaan manaabirta idaacadaha iyo jaraa'idka ay ka sheeganayaan inay ka soo horjeedaan mashruuca hirgelinta shareecada islaamka oynaa ka xishoonayn dhinaca kale waxaynu caalam islaamti maanta aynu ku haynaa niman wadaadaa iyo ducaad iyo culimmo u halgamaya noloshoodii iyo raaxadoodii u huraaya sidii diinta ilahay loo hirgelin lahaa sidii muslimiinta la qalday diinta loogu soo celin lahaa waida araada allahu nashra fadiilatin tuwiyat ataaxa laha lisaana xasuudin walowla ishticaalu nnaari fi jaawarat ma kaana yucrafu tiiba curfa alcuudi hadduu ilaahay uu doono uu qadaro in fadli la qariyey uu soo shaac bixiyo ilaahay wuxuu u qadaraa ku xaasida oo ka sheekeeya oo hadalhaya walowla ishticaalu naari fii maa jaawarad haddii dabku aanu ku shidmayn geedaha oo aanu magaranaysaa dab aanu shidmeen dee cuudka carfigiisa wanaagsan lama garteen oo ila cuudkan qaaligaee cadarada iyo bukhuurka laga sameeyey waxaaba weeyaan markaa maalintii ugu horraysay bila'aadman isagoo aan cuudku inuu udgooyahay aanu ogeyn naarun baa ku shidantay kayntii ah, dab baa ku shidmay ah, walowla ishticaalu naari fii ma jaawarat ah, dab baa ku shidmay markuu dabkii ku shidmuunbuu urtiya soo baxday laakiin hadduna dabkaasi shidmeen ilan dabku waa dhib laakiin dhibtiisii maxaa ka dhashay in geedkan udgoonee geedaha kale ku dhex jiray la ogaaday saasi ayaa macsidii khayrkii ay u muujinaysaa kuwa shareecada diidan ee diinta ka soo horjeeda ee cisyaanka iyo fisqiga iyo dalaalka ku dhex jira waxa weeyaan waxay soo saarayaan ragnimada kuwa diinta u halgamaya ee doonaya in hanuunka iyo khayrka iyo nuurka waxyiga ummadda lagu dhex faafiyo wman yurid an yudilahu ninkuu doono inuu dhimiyona yajcal sadrahu dayiqan xaraja ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtii buu xaraj kaga dhigaya maanta soomaaliya markii la yidhaahdo kitaabka aan isku xukunno waxaa lagu odhanayaa dadku islaamka ma yaqaane suga horta intay islaamka ka baranayaan okay waa sugaynaa marka dadkii axkaam buu u baahan yahay in lagu xukumee maxay tahay dimuqraadiyadda noo keena aan isku xukunnee xeerarkeenni noo keena aan isku xukunnee iyo kuwaa lama barto habeenkii baa shaydaan soo waxyoodaa waxay shaydaan wey markii markii marka laynoo keeno kitaabka alle maxaynu odhanaynaa dadkuma yaqaan baa lule kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo imse wey labaatan iyo afar sano dadku islaam buu yahay islaamkana ma baranayo cajiib weeye oo dadku mafaraaciin bay ka yimaadeen markii la islaam ma yaqaanin xagee ka yimaadeen dadku mafaraaciinba sow dadku dad muslimiina aabbayaashood nin walba ha abtirsado kulli aabbayaasha ilaa intaad ka taqaan maxamed iyo ismaaciil baa ku jira mabda'u nasri waxa la yidhaahdo yacni guusha mabda'eeda waxa la yidhaahdo waxa weeye shay uu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummaddan u sugay yacnii mabda'u nasri haabitun lihaadihi اlumma ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan wuxuu ku galladaystay inay helaan wax la yidhaahda guul caajilan aw caajila ama guushaasi ha soo degdegto ama guushaasi ha gadaal marto oo hata akhurtee marba markay ummaddu ka dhibaato badan tahay buu u soo dhow walihaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa culays kasta waxaa maciisa ahaaday oo la socda oo cab ka daba imanaya oo cidhbinaya fudayd waxaa la sameeyey kii indhaha loo fiiqaa la soo qabtay ciidamadii iyo waxyaabihii ku takhasus ciqaabta loo dhiibay waxaa la yidhi karbaasha oo si fiican u ciqaaba waxaadna doorinsaan ciqaabtaas waa lagaa dayn haddaad diinta ka noqoti waxaanad sheeganaysa haddaad ka noqoti waa lagu daynayaa haddii kale kurka ka gooyaa oo ha la dilo sidii baa la yeelay waa la ciqaabay aad baa loo dhibay waa diiday wuxuu yidhi abadan mahmaa facaltumuunii shay-an abadan lan atanaasal buu yidhi diintayda marnaba ka tanaasuli maha yidhi minshaar baa la qaaday waad garanaysaa baasha minshaarta alwaax lagu kala gooye taasaa la qaaday markaasaa madaxa inti laga saaray aa laba loo kala dhigay labaa loo kala dilaaciyey intee in laeg baad u malaynaysaa minshaarta qofka intee saacadood bay qaadanaysa ama intee daqiiqo markii maarata saa loogu jeexayo muddo dheer weeyaan kamuuse tanaasulin marnaba diintiisii kama tasaxsuc iyo waxaa la welwel maba gelinba adduunyadii iyo wixi dhanna waa tuuray lanaa tanaasul buuhi marnaba bal hadda xaggeenna u soo innagoo jaamac garas geedi hebel weligeenna abtirka muslimiin baan ahayn muslimiin baan ahay meesha aan maanta fadhina haddii la yidhaahdo maanta boolis baa yimidoo bal dadka soo xaadiray intay dhan yihiin baan rabaa inaan fiiriyo inta gabadha xijaab qabta ee inta ragee maarata gadh leh ninyahow ilaahay wuxuu yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascuhaa fattaquu llaha ma stadaactum adilo fara badan walaa tulquu biaydiikum ilaa tahlukati adilo fara badan anbaa lasoo wada uruurin war guryihiinna isaga tukada guryihiinna meeshii maanta waxaa yimid guryihiinna ku tukada idan akbaru jariima aad gashay ayuha alakh ama ayatuha ukhta almuslima dembiga ugu weynaad gashay ilahay baan rumeeyey weeyaan waxaad u dhimanaysa waa middaas ama xijaabka tuur ama waxaad doonta samee daalamaa aad muslimo tahay qalbigaadana iimaan uu ku jira waa in kaana daciifan haba ahaadee waxaa weeyaan waxaa tahay mujrimad baad tahay sidaa daraaddeed buu nabigeenu alayh salatu slam wuxuu yidhi halaathun yasfayna laka wudda akhiik saddexi waxay maaragtay saafikaaga dhigayaan oo kuu barax tirayaan walaalkaa jacaylkiisa ayuu rasuulku yidhi alayhi salatu salaam saddexdaasi waa maxay tusallimu calayhi idaa laqiita markaad la kulantid salaam oo salaam qalbiga ayo afka intaba ku dheh tuwasicu lahu lmajlis hadduu kuu yimaadona fadhiga u bannaay golaha u bannaay oo u ballaari tan saddexaad waxa weeyaan wa tadcuuhu biaxabi asmaa'ihi ilayh erayada magacyada uu jecel yahay midda ugu wanaagsan ugu yeer buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam erayada xun ha ugu yeerin soomaalidana waxaan leenahay tarbiyadaas waa inooga fiican yihin ummadaha kale markaad u fiiriso dadka markaan u yeerayno intan un baan ugu yeelnaa kan waa laangare kan waa iley kan magara lama ogolo waxyaalahaas dhammaantood lama ogolo qofka intiisa in lagu laqabo lama ogolo walaa tanaabazuu bilalqaab bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan maantaytu dalka soomaaliya waad ogsoontihin amxaaro dadka la yidhaahdaa waxaa la saaray cadaawaddii diiniyaddu xataa noo dhahad meesha waa laga saaroo walaalaanaha laga qanciyo dadka haddaad runta doonaysaan annagu haddaanan ka tanaasulin diinta iyada ayagu toodii kama tanaasulinin cadaawaddii ay noo qabeenna kamay tanaasulinin ayagu ninkii tegay iminka wuu garanaya ardisababa waxaa laga xayaysiiyaa t v-ga ardisababa dagaalkii ayaa laga xayaysiiya had i in la soo celiyo colaadii dadka etoobiyaanka iyo soomaalida ka dhexayda in lasoo